بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku guda jirnay kitaabkii axkaamun daruuriya lilfatayaati wazawjaat waxaanu maraynay xadiidka waxaanu maraynay baabka jamcu lxaa'idi beyna salaateyn kulminta gabadha caadada qabta laba salaadood ay kulminayso idaa dahurat ilxaa'id gabadha caadada qabta haddii ay daahir noqoto qabla quruubi shamsi qoraxda intaayan dhicin ka hor ayay caadadii daahir ka noqotay wajaba calayha waxaa waajib ku noqonhaya an tusalliya duhra waalcasr duhurkii ay caadada qabtay oo ay soo dhaaftay iyo casarkan ay daahirka noqotay labadaba inay tukato ayaa waajib ku noqonaysa oo duhurkii ayay marka hore tukanaysaa kadibna casarka ayay raacinaysaa wahaakadaa sidaasoo kale weeye idaa dahurad qabla duluuci lfajr haday daahir noqoto fajarka ka hor fajarka intuunan dhalanin ka hor hadday daahir noqoto oo caadadii xaydkii ay daahir ka noqoto wajaba calayha an tusaliya almaqrib waalcishaa waxaa waajib ku ah gabadhaas inay maqrib iyo cisho tukato marka hore maqribkay tukani kadibna cishahay ay ku xijinaysaa waqad ruwiya daalika waxaa sidaa laga wariyey can ibni cabaas wa cabdiraxmaan bnu cawf baa laga wariyey wa can ibni cabaas waxaa laga wariyey annahu kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda idaa dahurat alxaa'id gabadha caadada qabta markay daahir noqoto bacda alcasri salaada casar bacdigeed oo xaydka ay daahir ka noqoto casarki bacdigiis sallat duhra walcasra duhurkii iyo casrkiiba way tukani wa idaa dahurat bacda alcishaai hadday haddana daahir noqoto cishaha kadibna sallat almaqrib waalcishaa maqhribkii lasoo dhaafay oo iyadoo caado qabtay ay kasoo gudubtay way tukan iyo salaadii cishaha oo ay daahirka noqotay labadaba way isku daraysaa maqhribkii bay hormarin cishihii bay ka dambaysay wa can cabdiraxmaan bin coof waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi idaa dahurat ilxaa'id gabadha hadday xaydka daahirka noqoto oo gabadhii xaydka qabtay hadday daahir noqoto qabla an taqruba shams qoraxda intaayan dhicin sallat alduhra walcasr waxay tukanaysaa duhurka iyo casarkaba way tukan baa layidhi waidaa dahurat waidaa dahurat hadday daahir noqoto qabla alfajri fajirka ka horna sallad way tukan almaqhrib waalcishaa maqhribkii cishihii way wada tukan oo maqhribkay marka hore hormarisay u kala horeeyeen bay fiirin tartiibta ilaalin maqhribkii bay marka hore tukan kadibna waxay ku xijin cisha rawaahumaa labadaas xadiis waxaa wariyay saciid binu mansuur fii sunanihi waalathram wa qaala axmed imaam axmed wuxuu yidhi caamatu taabiciina yaquuluuna bi hada alqowl taabiciinta say u badan yihiin waxay yidhaahdaan qowlkaas haddaan soo sheegnay oo gabadha bacd alcasr hadday daahir xaydka ka noqoto duhurkii iyo casarkiiba way wada tukaan haddii bacda cishaa ay daahir noqoto fajarka intuusan dhalanin ka hor cishaha bacdigiis ay daahir noqotane maqribkii ay soo dhaaftay iyo cishihiiba way wada tukan taabiciinta badankood sidaasay odhanhayaan ila alxasan waxdahu buu yidhi xasanulbisri keligiis mooye buu yidhi qaala xasanulbisri isaga wuxuu yidhi laa tajibu gabadha waajib kuma noqonaysa ilaa asalaata allatii dahurat fii waqtiha salaada ay waqtigeeda daahirka noqoto xeydka daahirka ka noqotay salaadaas keliya laga rabaa ee tii lasoo dhaafay ku dari maysuu wa huwa qowlu thawri wa asxaabu ra'yi wey waa qowlka alimaamu thawri iyo asxaabu ra'yi qowlkooda wey wa qaala ibnu teymiya raximahullah wuxuu yidhi kaana cinda jamhuuri lculamaa culummada badankood agtooda waxaa ahaaday buu yidhi ka maalig iyo washaafici oo kale iyo wa axmed idaa dahurat ilxaa'id fii aakhiri nahar gabadha caadada qabta hadday daahir noqoto maalinta aakhirkeeda sallat adduhr waalcasr jamiican duhr iyo casarba way tukanaysaa dhammaantood wa idaa dahurat fii aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa hadday daahir noqotona salat lmaqrib wlcishaaa jamiican maqrib iyo cisho way tukan kama nuqila dalika can cabdiraxmaan bni cawf wa abi hureyra wa ibni cabaas sida laga wariyey lianna alwaqta mushtarikun bayna salaatayn fii xaali cudur maxaa yeele waqtiga wuxuu u dhexeeya labada salaadoodba waqtiga cudurdaarka xaalada cudurdaarka oo waqtiga casarkana duhur iyo casar buu ka dhexeeyaa waqtiga cishahana maqrib iyo cishuu ka dhexeeya wey xaalada cudurdaarka oo qofka matalan hadda safar markuu yahay wuxuu kulmin hayaa maxaanku idhaahdaa maqrib iyo cisho wuu isku darahaya wuxuu kaloo isku dari karaa duhur iyo casarna wuu isku dari karaa oo marna taqdiim buu samayn karaa oo casarkiibuu soo hormarin karaa waqtiga duhurkuu tukan karaa marna wuxuu samayn karaa cishihii buu soo hormarin karaa oo maqhribka waqtigiisuu tukan karaa marna taakhiir buu samayn karaa oo duhurkiibuu dib u dhigi karaa casarki waqtigiisuu la tukanaya maqhribkana mar dib buu u dhigi karaa cishihii waqtigiisuu ku tukanaya sidaas wey marka gabadhan maadaama ay daahir noqotay salaadii dambe waqtigeeda tii hore waa laga rabaa wey laakiin salaada hore hadday daahir noqoto dee waxaa weye salaadaasna way tukani midda kalena dee wakhtigeeda markii la gaari unbay tukani waxba ma soo hormarinayso fa dahurad gabadhi hadday daahir noqoto fii aakhiri nahaar maalinta aakhirkeeda fa waqtu duhri baaqin waqtiga duhurka weli waa baaqi fa tusaliiha qabla alcasr casrka ka hor bay tukan wa idaa dahurat hadday daahir noqoto fii aakhiri leyl habeenka aakhirkiisana fa waqtu lmaqrib baaqin fii xaali lcudr waqtiga maqribka weli waa baaqi fii xaali lcudri cudurdaarka waqtigiisa fa tusaliiha qabla alcishaa cishaha intaysan tukan bay marka hore maqhrib tukan kadibna cishahii ku dari laakiin salaaddii horreysay maalan duhur oo kale hadday daahir noqoto dee casarkii ma soo rarayso casarkii ma soo rarayso oo duhurkii unbay tukan casarkiina waqtigiisa markii la gaaro bay tukan laakiin casarkii hadday daahir noqoto duhurki waa laga rabaa cishihii hadday daahir noqotona maqhribki waa laga rabaa inay tukato marka gabdhaha masaladan masale aada muhiim u ah wey oo gabdhaha macnaa laga yaabo badankood inaynan garanaynin oo hadday casarkii gabdhaha daahir noqdaan casarka kale inay iska tukadaan baa laga yaabaa oo duhur aynan ku darin hadday cishihii daahir noqdaanna waxaa dhici karta inay cishihii keliya ku gaabsadaan oo maqhribkii aynan ku darin marka arrintaas in lagu baraarugo ayaa fiican weeye oo muhiim ah baabka kaas ku xiga waxaa weeye idaa dahurat ilxaa'id gabadhii xaydka qabtay hadday daahir noqoto wa kaana asagoo baaqiyan uu baaqi yahay min al waqti waqtiga uu ka harsan yahay miqdaara ragcatin hal ragca qadarkeed hal ragca inta laga tukado waqtigii salaada iyadoo uu ka dhiman yahay gabadhii hadday daahir noqoto maxay samaynaysaa idaa dahurat ilxaa'id gabadhii caadada qabtay hadday daahir noqoto wa kaana baaqiyan min alwaqti miqdaara ragca waqtigii salaadana hal ragca qadarkeed uu ka harsan yahay fa akthar ama hal ragca ka badan uu ka harsan yahay fa innahaa tusallii dalika alwaqt gabadhu way tukanaysaa wakhtigaas allatii dahurat fiihi ay daahirka noqotay waxaa u daliila liqowlihi sala allahu calayhi wasalam man adraka rakcatan min salaati subx qofkii soo haleela hal ragca oo salaada subax ka mid ah qabla an tadluca ashamsu qoraxda intaysan soo dhalan faqad adraka subxa salaadii subax qofkaasi waa soo haleelay waman adraka ragcata min alcasri qofkii soo haleela hal ragco casarkii ka mid ahna qabla an taqruba ashams qoraxdu intaayan dhicin faqad adraka alcasra casarkii waa soo haleelay wey qofkaa salaada casr waa soo gaaray wa ama aduhr waalmaqrib duhurka iyo maqhribka fa hal yalsimuhaa bidaalika arrintaas miyay laasimaysaa baa layidhi oo hal ragca oo ka dhiman duhurkii ama maqribkii oo hal ragca ka dhiman qofka hadduu soo haleelo sidii salaada subax iyo salaada casar ma sidoo kalea macnaha ma sidoo kalea salaada subax iyo salaada casar buu xadiidka sheegay marka duhurka iyo maqhribkiina ma la midbaa buu yidhi fiihi khilaafun baa ka jira mashhuurun mashhuur ah faqiila waxaa la yidhi laa yalzimuha laazim ma ahan oo qofka duhurkii hal ragca ka dhiman hadduu soo gaaro inuusan salaaddii soo gaarin iyo inuu soo gaaray khilaaf baa ka jira maqhribkii oo hal ragca ka dhiman qofka haduu soo gaaro inuu maqhribkii soo gaaro inuu soo gaarin khilaaf baa ka jira ah, fa qiil wuxuu leeyahay marka laa yalzimuha laazim kuma ahan macnaha wahuwa qowl abi xaniifa wey wa qiila wuxuu yihi yalzimuha wahuwa madhabu malik washaafici wa axmed wey ah, wa riwaayat limaam axmed can ibni cabaas weeye wa cabdiraxmaan bin cof cabdiraxmaan bin cof riwaayadiisa weye Ah, macnaa qolana waxay leeyihiin laazim wey oo hadduu duhurkii iyo maqhribkii maxaan ku dhahdaa uu hal ragca kusoo gaaro marka ma ku laazimaysaa oo arintaasi qof maxaan ku idhaahdaa soo gaaray salaadii miya oo mise waa qof aan soo gaarin qaar waxay leyin waa ku laazimaysaa oo qofkaasi oo salaadii qof soo gaaray wey qaarna waxay leeyihin maya ma soo gaarin laasimku ma ah waxaa kaloo la isku khilaafay huma ikhtulifa fii ma talzimu bihi asalaatu luulaa salaada hore waxa ay ku laasimayso ayay culimmada isku khilaafeen calaa qowleyni laba qowl bayna ka yidhahdeen macnaa salaada hore waxaa laga wadaa waan kaa nidhi macnaa gabadha hadday daahir noqoto casarka dhexdiisa duhurkii way soo celini haddii cishihii dhexdiisa ay gabadhii xaydka qabtay daahir ay noqotona maqribkii way soo celini baa nidhi marka salaada hore waxaa laga wadaa duhurkii iyo maqhribkii oo markii duhur iyo casar la isku darahayo ilaan duhurkii baa horeey oo wakhtiga casarkana la tukanahayo marka culummada marka waxay isku khilaafeen waxa ay ku laasimaysa salaada hore oo duhurkii iyo maqhribkii oo salaada duhurka iyo maqhribka ma waxaa shardi ah marka maalan duhurkii wakhtiga casarka gabadha ay daahir noqoto oo duhurkii ay soo celinayso salaada duhur intay ka tukanayso inuunan wakhtiga casarka una bixin mise waxa weye salaadii duhur hal ragca haddii ay markay tukato waqtigii maxaan ku idhaahdaa casirka uu baxo casirka way tukan kartaa taasay isku khilaafeen axaduhumaa labada qowl mid wuxuu odhanaya tajibu way waajibaysaa macnaha salaada hore bimaa tajibu bihi thaaniya midda labaad wixii ku waajibi jirtay oo halka ragco aha ayay ku waajibaysaa oo salaada duhur markii hal ragca maxaan ku dhahdaa ay ka tukato haddii salaadii casarka waqtigeeda uu baxo casirka way tukanaysaa bay yidhahdeen casarkii way tukanaysaa oo salaadii duhur hal ragca markay tukato casarkii waqtigiisa hadduu baxo duhurkii inta ka dhinaa way dhammaysani kadib casri raacini haddii salaadii maqrib maxaan ku rahdaa markay hal ragca ka tukato salaadii cishihii hadduu waqtigiisii baxo maqhribkii labadii ragcoo dhineed bay dhammaystiraysaa cishihiina way ku daray bay yidhahdeen wathaani qowlka labaad wuxuu leeyahay laa tajibu salaada hore ma waajibayso marka la isku darahayo duhur iyo casar ama maqrib iyo cisho oo salaada horena waxaa laga wadaa waa duhurkii iyo maqribkii ma waajibaysa yidhahdeen ilaa bian tudraka in la haleelo zamanan zaman yatasicu uu waasac u noqonahay lificlihaa salaada hore oo macnaha waxaa la rabaa gabadha daahir markay noqoto salaada casarka wakhtigiisii casarkii iyo duhurkiiba way isku dari baan oo duhurkii ay soo dhaaftay iyadoo xayd qabto wakhtiga casirka hadday daahir noqotay wakhtiga casarkay tukani marka waxaa la rabaa duhurkii markay tukanayso oo waqtiga casarkana ay tukanayso salaadii duhurka markii intay ka tukanayso inuunan wakhtiga casarka uunan bixin oo salaaddii duhur ay dhammaysato kadib salaada casar markaas haday rabta hal ragcaha ka soo gaarto salaada cishaha markay daahir gabadha xaydka ka noqotana salaada maqhrib way soo celin baa layidhi marka salaada maqhrib waxaa la rabaa ilaa ay ka tukatay saddexda ragcoo maqhribka wakhtiga cishaha inuunan bixin oo markay maqhribkii wada tukato kadib markaasi cishihiina maxaan ku idhaahdaa qadar ama hal ragca ha ka soo gaarto markaa sidaas ay yidhaahdeen oo qowlka labaad saasuu leey wahuwa asaxu qowlka labaadana saxiix ah oo marka duhur iyo casar gabadha isku darayso oo casarka waqtigiis markay daahir noqoto ay duhurkii ay soo rarayso duhurka ilaa ay ka tukanayso waqtiga casarka waa inuuna bixin marka maqrib iyo cisho ay isku daraysana oo waqtiga cishaha gabadhii daahir ay noqoto waqtiga cishaha inuunan bixin ayaa shardi ah baydi qowlkaasaana ugu saxiixsan sidaas wey macnaha baabka kaas ku-xiga waxaa weeye idaa dakhala cala almara waqtu salaad haddii haweentay usoo gasho waqtigii salaada wahiya daahiratun iyadoo daahir ah uma xaadad kadib xaydkii uu ku dhaco gabadhii salaada waxay usoo gashay ayadoo daahir ah kadibaa xaydkii ku dhacay ikhtalafa alculamaau fii dalika culammada arrinkaa waa isku khilaafeen waraajax cindii sida raajaxa oo xooga badan agteyda waxaweye annaha laa yalzimuhaa shay inaysan gabadhaasi waxba aynan ku laasimayn ayadoo daahir baa waqtigii uu soo galay kadib baa waxaa ku dhacay xaydkii ku dhacay qaala sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi idaa dakhala calayha waqtu alwaqt wahiya daahira haddii waqtigii ayadoo daahir ah gabadhii uu usoo galo uma xaadad kadib xaydka u yimaado hal yalzimuhaa qadaau salaati am laa salaadii ay daahirka ahaydoo kadib xaydka ayadoon weli tukan usoo gale qadaheedi miyaa laga rabaa mise lagama raba calaa qowleyn bay culummada ka yidhaahdeen laba qowl axaduhumaa midkood waxa weye laa yalzamuha kuma laasimahayo qadihii salaadaas iyadoo daahir ah wakhtigeedu usoo galay kamaa yaquuluhu maaligu abuu xaniifa sida ay yidhaahdeen wathaani qowlka labaad wuxuu odhanayaa yalzamuha laasim buu ku yahay salaadaas inay hadhow soo guddo kamaa yaquuluhu shaaficiyu wa axmed wاladhar fi daliil daliilka laakiin waxaa ku xoog badan madhabu abi xaniifa wa malik annahaa gabadhaasi laa yalzamuhaa shay inuu waxba ku laasamay lianna alqada'a maxayl qadaha inamaa yajibu biamrin jadiid wuxuu un ku waajibahayaa amar cusub walaa amra hunaa yulzimuhaa bilqada halkaana ma yaalo amar cusub oo ku laasiminahay inay soo qadayso waliannahaa ayada akharat taakhiiran jaa-isan maxaa yeelay salaadii waxay dibdhigtay dibdhigid bannaan fa hiya kayra mufrida ma aha mid oo tacdifashay oo ayada maxaanku idhaahdaa xadgudub samaysay ma ahan macnaha wa ama annaa'imu aw innaasi laakiin qofka naa'imka ahoo seexday ama qofka naasiga ahoo halmaamay wa in kaana kayra mufridin haba ahaada midaan tacdifaline aydan sidoo kale fa inamaa yafcaluhu leysa qadaa'an waxa uu samaynahayo qada ma ahan ilaa rasuulka wuxuu yidhi man naama can salaatin ow nasiyaha falyusaliha idaa dakaraha qofkii salaad ka seexda ama halmaama markuu xasuusta ha tukado marka waxa ay samaynahayaan qada ma ahan bal dalika waqtu salaati fii xaqihi qofka seexday iyo qofka hilmaamay waqtiga uu xasuustaa waqtigii salaadiisa xaqeeda ah uu tukanahay xiina yastayqid wayadkur markuu hurdadii ka soo kaco kii seexdayna kii halmaamayna markuu xasuusto kamaa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam sida nebiga uu yidhi man naama can salaatin qofkii salaad ka seexda ow nasiyaha ama halmaama falyusalliha ha tukadu rasuulka yidhi idaa dakaraha markuu xasuusto fa inna dalika wakhtahaa taas ayaa wakhtigeeda ah buu yidhi walaysa can inabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga kama sugnaanin xadiidun waaxidun hal xadiidna biqadaa'i salaati bacda waqtiha oo sheegaya salaad in lasoo qadaynahayo waqtigeeda bacdigiis wa inamaa waradat isunna bilicaadati sunnada waxaa ku soo aroortay in lasoo celiyo salaada fil waqti waqtiga dhexdiisa liman taraka waajiban qofkii ka tegay waajib oo min waajibaati salaad waajibaadka salaada ka mid qofkii ka tegay waqtigii salaada intayna bixin wuu soo celinaya ka amrihi almusii ka amrihi lilmusii fi salaatihi sida nebiga uu amray kii salaada xumeeyey bilicaadati inuu soo celiyo lamaa taraka dum'aniinata alma'muuri biha markii uu ka tegay xasiloonidii salaada dhexdeeda loo baahnaa oo la is amray ka amrihi sida waxaa la mid a ah, nebiga amarka uu amray liman sallaa khalfa safi munfaridan qofkii safka gadaashiisa asagoo keligiisa ah tukaday bilicaadati inuu soo celiyo siduu amray lamaa taraka almusaafata alwaajiba markii uu ka tagay safashadii salaada oo waajibka ahayd waxaa la mida ah, wa ka amrihi nebiga amarkiisa liman taraka qofkii ka tagay lamcatan min qadamihi barcad oo cagtiisa ciribtiisa ka mid ah markuu weyse qaadanahay buu meel meel qalalan ka tegay lam yusibha almaa biyihii aynan gaarin bilicaadati buu amray ninkaasna nebiga inuu salaadii soo celiyo lamaa taraka alwuduu'a alma'muuri bihi markii uu ka tegay weyse qaadkii lais amray wa amru naa'imi wannaasi wa amara wuxuu amray nebiga wa amara wuxuu amray annaa'ima kii seexday iyo wanaasi kii hilmaamay bian yusalliyahaa inuu tukado bian yusalliyaa dhe inay tukadaan labadaasi idaa dakara markay salaada soo xasuustaan wadaalika kaasna huwa alwaqtu fii xaqihimaa waqtigooda weeye ayaga xaqooda wallaahu subxaanahu watacaala aclam marka sidaas weye marka salaadu waxaa weeye gabadha waqtigii salaada iyadoo daahir ahayd haddii xayd ku yimaado salaadaas oo waqtigeeda daahirka ay ahayd waxaa weeye ma soo qadaynayso wey ma soo qadaynayso oo lagama rabo taas ayaa meesha ka soo baxday qofka salaada ka seexday ama qofka maxaanku rahdaa halmaamay ayaga cudurdaar sharci bay haystaan oo waxaa uun ay tukanayaan markii kii halmaamayna markuu soo xasuusto kii hurdayna markuu soo kaco ayuu tukanayaa baabka kaas ku xiga waxaa weeye xukmu lcaadati lmutaqadicati waduhur fiiha xukunka ay leedahay caadada kala gogo-eysa iyo duhriga dhexdiisa ahaanahaya oo gabadhii caadadeedu way kala go-eysaa waqtigan hadday ku dhacaysaa wax yar kadib haddana wax qaleyl bay arkaysaa haddana wax yar kadib maalinta dhexdeeda intaas jeer uu kala gogo-aya ama maantu ku dhacaya beri daahir wey maalinta kale ku dhacaya isma raacay wuu kala gogo-aya wa min almacluumi sida la yaqaano ana alxayda xaydka yajrii taaratan mar wuu soconayaa wayanqadicu taaratan ukhraa mar kalena waa go-ayaa fa idaa jaraa alxaydu fii ayaami alcaada xaydkii hadduu socdo maalmihii caadada dhexdooda watasala uu isla xiriirsamo falaa khilaafa khilaafku ma jira annahu xaydun xayd inuu yahay wa amaa idanqadaca laakiin hadduu go-o alxayd fii zamani alcaadati waqtigii gabadha caadada uu ku dhici jiray dhexdeeda hadduu kala gogo-o oo maala gabadha caadada lix beri ayuu ka socon jiray lixdii beriya marka kala gogo-aya saacad buu ay isku arkaysaa saacad way weynaysaa maantay wuu ku dhacayaa beri way weynaysaa uu kala gogo-aya fa ina inqidaacuhu yakuunu calaa xaalatayn kala go-aasi laba xaalo ayuu noqon karaa midood al awal xaalat lfatra midda koowaad waxaa weye xaaladda fatrada la yidhaahdo wahiya waxaa weeye alxaalatu allatii yanqadicu fiiha jiryaanu dam waa xaalada dhiigga socodkiisa uu kala go-ayo wa yabqa atharuhu raadkiisana uu baaqi ahaanahayo bixaysu meeshii wey low adkhalad hadday geliso fii farjihaa xibinteeda taranka qudnatan suuf suuf hadday geliso la kharaja calayha korkiisa uu kusoo baxayo athara dami dhiigga raadkiisa min xumratin guduud oo sufratin boorboor oo kudratin wax calow calowa fa haadihi taas gabadhaa noocaas ah fa haadihi taas xaalatu xaydin xaalad xayd bay ku jirtaa qadcan si go-an daalad am qasurad waqtigeeda ha ku dheeraado ama ha ku gaabto xaalad xayd bay ku jirtaa macnaha haddiiba gabadha maxaan ku rahdaa uu kala gogo-ahayo dhiigeedii waqtigii socodkiisa uu kala gogo-ahayo laakiin raadkiisii maxaan ku rahdaa uu baaqi yahay oo gabadhii markay suuf isticmaashoy geliso midabkii gaduudnaa iyo wixii boorboorkii iyo calowgi wixii uu soo raacayo gabadhaasi weli caadaday ku jirtaa kala go-aasi waba waxba laga soo qaadi maayo wey athaani xaaladda kale waxaa weye xaalatulniqaa xaalad la yidhaahdo wahiya waxaa weeye an tasiira wahiya waxaa weeye an yasiira inuu ahaado farjaha xibinteeda waa inay ahaato bixaysu meeshii weeye low adkhalat ilqudna hadday suufkii geliso la kharajat baydaa suufkii cad uu soo baxay wey macnaha suufka cad oon waxba midab guduud iyo boorboor waxba lahayn baa soo baxaya walilculamaa'i marka culammadu waxaa u sugnaaday fii xukmi niqaa'i xukunka oo noocaas ah oo niqaaga ah niqaaga waxaa laga wadaa duhri waa daahirnimadii ilan suufka isagoo cadba hadduu soo baxo dee waxa weeye waa calaamatu duhrigay ka mid tahay marka xukunka niqaaga almutakhallili kala dhexgelahaya ayaama alcaadati maalmihii gabadha caadada dhexdeeda ay isku arkayso qowlaani laba qowl bay culimmada ka yidhaahda fa minhum waxaa ka mid a ah culimmada man yactabiru kulluhu xaydan mid waxaasoo dhanba xayd ka soo qaadahayo oo isku kal mutasili sidii mid isla xiriirsamay waxoo dhanba isku darahayo maalmihii daahirka ay aragtay iyo maalmihii caadada ay soo noqnoqotay kulli maalmo xayd ka soo qaadahayo wayaquuluuna dhahay ana ayaama dami maalmihii dhiigga isku aragtay wamaa beynahaa wixii u dhexeeyay oo min duhrin xaydun kulli waa xayd ahay oo fatajlisu can isalaati waasiyaami wa naxwihima oo salaadii ka fariisanaya iyo soonkii iyo wixii lamid a liannahu maxaa yeelay duhrigaasi saadafa wuxuu waafaqay zaman alcaadati wakhtiga caadada kamaa low lam yanqadic wuxuu la mid yahay leeyihiin sidii asagoon go-inba wa minhum culimmadu waxaa ka mida man yufariqu kuwa kala saarahaya oo wayactabiru kasoo qaadaya ayaama dami xaydan maalmaha dhiiggee arkaysana xayd kasoo qaadahay waniqaa'i almutakhalili beynaha daahirna ahanshadaya oo u dhaxeeyo dhiiggaas kala gogo-ayana duhran daahir noqosho kasoo qaadahay oo markaas oo fa yudamu waa loo geynahayaa addamu dhiigi cala dami dhiigi kalaa loo geynahaya fa xaydan buu noqonahaya maa lam yujaawis hadduusan ka badanin akhar alxayd uunan gudbin xaydka inta ugu badan haduusan dhaafin wathaani walbaaqi dheh inta soo hartayna duhuran daahir ahaanshee ku xisaabahayeen wa huwa aladii yusamiihi lfuqahaa atalfiiq waa waxay fuqahada ku magacaabaan talfiiq bay yidhaahdaan oo maalmihii dhiigga intuu hayn way isu geynahayaan maalmihii daahir ahaanshadane waxaa weeye waxay leeyihiin daahir wey intaasne qaala imaamu lqurdubi wuxuu yidhi fii tafsiirihi aljaamic liaxkaami alqur'aan ajmaca alculamaau waxay isku raaceen buu yihi culummada calaa ana lilmar'ati halaaata axkaam haweenta saddex axkaam inay leedahay fii ru'yatiha addam aragtideeda dhiigga addaahir muuqda asaa'ili dareerahaya min farjiha fa min daalika waxaa ka mid ah alxayd almacruuf xaydka la yaqaanaa ka mid a wa damuhu aswadun dhiiggiisu waa madow yahay xaa'irun waa adag yahay tacluuhu xumratan gaduud baa ka kor noqonahaya tatruku lahu salaatu wasoom waxaa looga tegayaa dartiisa salaada iyo soonkii waa loo daaynahayaa buu yidhi walaa khilaafa fii daalika arrintaas khilaaf kama jiro waqad waxaa la arkaa yatasilu dhiiggaas inuu isku xiriirsamo wayanqadicu inuu kala gogo-o sida hadday soo sheegnay fa in itasala hadduu isku xiriirsamo falxukmu thaabitun lahu xukunku dee waaba u sugnaaday waaba xaydku xukunkiisa waa u sugnaaday wa in inqadaca hadduu kala gogo-o oo faraad adama yowman oo dhiig maalin ay aragto wa duhra yowman maalin daahir ay aragto ow ra-ad addama yowmeyni ama dhiiggii laba maalin isku xigay aragto wa duhra duhrigina yowmeyn laba maalin isku xigay aragto ow yowman ama hal maalin duhriga ay aragto fa innahaa tatruku salaata fii ayaami dam maalmaha dhiiggii ay isku aragtay salaadii way ka tegay wa way qubaysani cinda inqidaacihi markuu ka go-o wa tusalli way tukan uma kadibna talfaqu ayaama dami kadibna waxay isu geyneysaa maalmihii dhiigga wa tulqi way tuuraysaa ayaama duhri maalmihii daahir ahaanshada ahaa almutakhalilati lahaa ee maxaan ku rahda u dhexeeyey maalmihii dhiigga u dhexeey walaa taxtasibu bihaa duhran daahir ahaansho kuma xisaabayso fii ciddatin walaa istibraa'in macnaa macnaa daahir ahaansho kuma xisaabaysoy tiri fii ciddatin macnaha xagga ciddada marka la tirsanayo walaa istibraa-in iyo istibraa gabadha markay maxaan rahdaa ay riximkeeda beriyeelaysane waxaase maxaanku idhaahdaa duhri kuma xisaabaysu yiri macnuhu waxaa weeye gabadha macnaha wuxuu yidhi uma talfiqu way isku daraysaa ayaama dami uma talfiqu way isku geynaysaa ayaama dami maalmihii dhiigga wa tulqi way tuuraysaa ayaama duhri maalmihii daahirka ay ahayd almutakhallilati ee u dhexeeya laha maxaanku rahdaa ayaamahaas dhiigga duhriga udhexeeya way iska tuuraysaa oo intii dhiigga marka la isku daro hal caaday isku noqonaysaa wey oo hal dhiig walaa taxtasibu bihaa duhran macnaa duhrigan oo dhiigga u dhexeeyane daahir ahaansho oo xayd ka daahir noqotay oo haddana xayd kala bilaabmay kama xisaabayso fii ciddatin ciddana kuma tirsanayso walaa istibraain istibraana kuma tirsanayso oo macnaha halkii mar macnaha dhiig uu kala go-ay macnaha ma dhahayso hal mar buu xaydkii ugu dhacay haddana duhri baa u dhexeeyey mar kalu ku dhacay waa laba oo haday ciddo tirsanaysay ciddadii markaa waaba ka baxday la dhihi maayo istibre hadday ahaydna halkii mar oo dhiig intuu arkay uu kala go-ay ayay istibre ku tirsanayn lama dhahayo macnaha istibraha waxa weye waa maxaanku rahda haweenta addoonta markii lasoo qabsadoo kale iyo haweenta mukhtalicada iyo iyo kuwa maxaanku rahdaa fasakha oo haweenka la fasakhay iyo kuwa ridoobay iyo kulli istibraa bay sameeyaan oo hal xayd bay maxaanku rahdaa ay ku ciddo dirsadaan marka ma noqonaysa wey dhiigan kala gogo-ay halkii mar uu kala go-aba hal xayd way lama dhahay wey macnaheeda ciddana haweentii macnaha kuma tirsanayso oo halkii maruu go-aba hal xayd waa ku dhacay markii labaad uu go-a laba jeer buu ku dhacay markii saddexaad uu go-a saddex jeer saddexdii xayd ciddadii waa u dhammaatay gabadha lama dhahayo oo waxoo dhanba dhiigoo dhan baa laisku wada daraya hal xayd buu noqonaya isku noqonaya baabka kaas ku xigo waxaa weye idan qadaca damulxaydi dhiigga xaydka gabadha hadduu ka go-o filyowmi maalinta gudaheeda saacatan hal saac uma caada kadibna uu kusoo laabto maalinta gudaheeda waqti yar buu ka go-ay haddana waa soo laabto waqtigaas yar muxuu noqonayaa marka idanqadaca damulxaydi aqala min yowmin gabadha hadduu dhiigga xaydka ka go-o aqala min yowmin macnaha hal maalin maxaanku rahdaa wax ka yar falaa yuctabaru duhran daahir ahansho lagama soo qaaday hal maalin hadduu ka yaryahay gabadha dhiigga isku aragtay maxaan ku idhaahdaa gabadii daahir bay noqotay lama dhahay macnaha bal takuunu lmar'atu xaa'idan yacnii gabadhii hal maalin wax ka yar ayuu dhiiggii kala go-ay marka lama dhahayo daahir weeye bal takuunu lmar'atu xaa'idan gabadhaasi waa gabadh caado qabta qaala ibnu qudaama wuxuu yidhi fa ina almar'ata haweenta mataa ra'at adduhra markay aragto daahirnimo fa hiya daahirun takhtasilu waa daahir way qubaysanaysaa wa talzimuha salaat wasiyaam waxaa ku laasimahaya salaad iyo soon sawaan waxaa isku mid ra-atu fi lcaadati daahirnimadaasi caadada dhexdeeda ha aragto ow bacda inqidaaiha ama caadadii markay gooday kadib ha aragto walam yufariq asxaabunaa buu yidhi bayna qaliili duhri wa kathiiri ibnu qudaama isaga saasuu leeyahay oo wuxuu leeyahay asxaabteennu ma aynan kala geynin dhiig maxaan duhriga kan yar iyo kan badan liqowli ibni cabaas baa u daliila amaa maa ra-ada duhr mar alle markay duhri aragto saacatan hal saac faltaktasil hamaylad wayatawajahu arrinkan marka wuxuu ku jihaysan yahay ana inqidaaca dami dhiigga go-itaankiisa mataa naqasa can ilyowmi maalin haddii uu goorti uu ka yaraado maalin falaysa biduhrin daahir daahir ahaansho ma noqonahayo macnaha daahir ahaansho ma noqonahayo binaa-an cala ariwaayati allatii xakaynaaha fi nifaas ayadoo lagu dhisahay riwaayadii aan kaga soo sheekaynay nifaaska annahaa laa tultafatu ilaa maa duuna alyowm inaan la milicsanaynin duhriga maalin ka yar maalin wixii ka yar inaan la milicsanayn wa huwa saxiixu waana sida saxiixa ah buu yidhi insha allah ah, duhriga gabadha hal maalin wixii ka yar duhri lama dhahayo macnaha dhiigga kala go-aya maalin wax ka yar duhri lama dhahayo lianna dama maxaa yeeley yejri maratan maruu iska soconaya wayanqadi cukra marna waa go-aya wa fii iijaabi lqusli calaa man tadahara saacatan bacda saacatin waajibinta qubays gabadha lagu waajibinahayo gabadhii daahir noqonaysa saacad saacadba bacdigeed saacad kale noqonaysa haddana saacadna dhiiga arkaysa xarajun gabadhii dhibbuu ku noqonaya ciriiri ah, yantafi waxayna arrintaas ka hor imaanaysaa ay anfinaysaa biqowlihi ilaahay qowlkiisa wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay dushiina diinta dhexdeeda wax ciriiri ah ma uunan yeelin waliannanaa annaga buu yidhi ibnu qudaama dhahaya low jacalnaa haddaan yeelno inqidaaca dami saacatan duhran dhiigga go-itaankiisa hal saac uu go-ay duhran duhr haddaan kasoo qaadno walaa tultafatu ilaa maa bacdahu wixii ka dambeeyey aan la fiirin oo mina dami ah afdaa wuxuu keenahayaa arrintaas wuxuu gaarsiinahayaa ilaa an laa yastaqir lahaa xaydun gabadhii xaydba inuu maxaanku rahdaa uu u sugnaan waayo maxaa yeele saacadba wax yar way saacaddii wax yar wey saacad hadda ma ahan sida sharciga u yaqaano lixdanka daqiiqa hal saac loo yaqaano ma ahan macnaa saacad waa un zaman wakhtiga ka mid ahoo yar un wey fa calaa haada arrintaas haddaan wax ku dhisno laa yakuunu inqidaacu dami ma ahaanahayo dhiigga go-itaankiisa aqalla min yowmin maalin wax ka yar duhran daahir ahaansho laguma tirinhayo ilaa an taraa inay aragta maa yadullu calayhi <clears throat> wax daahirnimada tusinhaya midla an yakuuna inqidaacuhu sida inuu ahaada dhiigga go-itaankiisa fii aakhiri caadatiha caadadeeda dhammaadkeeda ow tara alqasata albayda ama calaamadii biyihii caddaa oo gabadh inay daahir tahay tusinayay inay aragta mooyaane wa ruwiya can axmed waxaa laga wariyey annaha laa yahbutu laha xukmu daahiraat gabadha xukunkii gabdhaha daahirka inaysan lahaanayn ilaa an tara duhra yowman kaamilan ilaa daahirnimada maalin kaamil ay aragto lianna dama yajri taaratan maxaa yeele dhiigga caadada wuu soconayaa mar wayanqadicu ukhraa mar kalena wuu go aya falam yumkin marka suuragal ma ahan in la ictibaariyo mujarad alinqidaac go un keliya in waa go-ay keliya in la fiiriyo falaa budda waxaa laga maarmaan ah buu yidhi min daabitin wax lagu garan karo lilinqidaaci inqidaaca almacduudi lagu tirin karo duhran daahir aansha lagu tirin karo walyowmu maalintana yasluxu waxay u suubataa an yakuuna daabitan maalinkiina wuxuu u suubadaa inuu ahaado daabid lagu kontarooli karo oo lagu xadidi karo dhiigga maxaan ku rahda fa tacallaqa alxukma bihi xukunka marka asagaas ayuu ku tacluuqayaa qaala ibnu qudaama wuxuu yidhi waman kaana taraa yowman daman haweenta maalin dhiig isku arkaysa caada ah wa yowman duhran maalina daahirnimo arkaysa fa innahaa tadumu dama cala dami maalmihii dhiigay aragtay way isku dardarsanaysaa fa yakuunu xaydan buu ahaanayaa walbaaqi inta soo hartayna duhran daahir ahaanshay ahaanaysaa ilaa an yujaawiza inuu dhaafo mooye aktar alxayd xaydka intii ugu badnayd ah, oo xaydka inta ugu badan culimmada waxay qabaan shan iyo toban maalina u badan si kuwa qaba weye ah, shan iyo toban maalin hadduu dhaafo waxay leeyihiin fatakuun waxay ahaanaysaa mustaxaadatan haween mustaxaada ah qaala ibnulqayimna wuxuu yidhi raximahu llahu assawaabu sida sawaabku waxaa weye ana aqala duhri duhriga gabadha inta ugu yar aladii yakuunu duhran oo duhri lagu magacaabi karo fii ahnaai caadati lmar'ati haweenta caadada dhexdeeda intay ku jirto oo wayuctabaru niqaa'an oo laga soo qaadi karo haween daahir noqotay waxaa weeye yowmun waaxid waa hal maalin oo kaamil ah liannahu maxaa huwa aladii yandabitu waa midka wax lagu kontarooli kara wey kamaa qaala saaxibu lmuqni sida uu yidhi ibnu qudaama hadalkiisiisaan kusoo marnay wa calayhi waxaa hadalkaas haddaan qabanno fatakhtasilu way qubaysanaysaa wa wayna tukanaysaa wayujaamicuha zawjaha ninkeedana maxaan ku rahda wuu jimaaci karaa amaa maa kaana aqala min yowmin laakiin maalin wixii ka yar fa innahu laa yandabit ma aha wax la kontarooli karo lianna algaaliba sida qaalibka ah ana dama laa yastamiru saylaanuhu ma daa'im ma noqdo socodkiisa maca almar'ati haweenta macnaha daaim kuma noqdo iskama socdo un fa idaa saala fi subxi subxi hadduu dhiiggii ka yimaado gabadha huma jafa addama ila alcasri kadibna uu qalalo dhiiggii ila alcasri casrkii markii la gaarin uu qalalo huma saala fii waqti alcasri haddana waqtiga casarka haddana uu qulqulo fa ina aljufuufa fii haadihi almudda qalaylka muddadaas dhexdiisa ahaaday alqasiirati yar min alyowma hal maalin ka yar laa yukhrijuhu kama bixinahayo can kownihi xaydan xayd inuu yahay ka saari maayo macnaha wax yaroon micno lahayn macnaha haddii gabadhii ay mogtahay ay qallayl yar aragto waxaa weeye waxaas yar gabadhii kama bixinahay inay xayd tahay oo haween caado qabta inay tahay kama saarayso wey marka marka warka khulaasadiisu waxaa weeye gabadha caadada qabta maalmaha caadada ay ku dhex jirto hadduu dhiiggii kala go-o hal maalin wax ka yar uu kala go-o waxaasi daahir ahaansho lama dhahayo oo salaad kuma tukanaysa macnaha waxaa la rabaa hal maalin iyo wixii ka badan inay daahirnimadaas ay aragto markaasay salaada bilaabi kartaa haddana hadduu soo noqdo haddana salaada iska dhaafi kartaa marka hal maalin baa ugu yar haweynta caadada dhexdeeda daahir noqoshada ay arkayso hal maalin baa ugu yar wey hal maalin baa ugu yar baabka kaas ku xiga waxaa weeye xukmulmuntaqila gabadha muntaqilada la yidhaahdo xukunkeeda wey wlmuntaqila hiya alatii intaqala xayduhaa wey muntaqila waxaa la yihahdaa gabadha uu guurahayo xaydkeeda min makaanihi almuctaad booskiisii la yaqaanay ka guurahaya ilaa aakhara boos kale uu guurahayo fayataqadamu mar wuu soo hormarayaa wayataakharu mar wuu dib marahayaa wayasiidu mar wuu ziyaadahayaa oo caadada inta maalin ku dhici jira way badanaysaa wayanqusu marna wuu yaraanahaya wa haada alintiqaal yakuunu calaa darbayni guurguuritaankaas markaa laba qaab weye intiqaalu fi zamaan wa intiqaalun fi lqadar guuritaan oo xagga zamanka ah iyo wa intiqaalu fi lqadar iyo guuritaan oo xagga qadarkii tiradii maalmihii ku dhici jiray ah fa ama alintiqaalu fi zamaan guuritaanka oo xagga zamanka fa huwa darbaani laba qayb usii qaybsamaa darbun darbun yataqadamu fiihi lxayd qayb waxaa weeye xaydkii maxaan ku rahdaa wuu soo hormarahaya wadarbuna yata-aharu fiihi lxayd qeybna waxaa weeye wuu dib marahaya wa ama alintiqaalu fi lqadar laakiin guuritaanka xagga tirada oo qadarka darbaani asagana laba qeyb wey darbun yantaqilu ila ziyaada qeyb wuxuu u wareegahayaa ziyaado oo intii horu ka badanahaya tiradii horu ku dhici jiray shan maalin hadduu ku dhici jiray lix maalinu noqonahaya wa darbuna yantaqilu ila nuqsaan qeybna wuxuu u guurahayaa nuqsaan oo lix beri hadduu ku dhici jira shan beri afar beriuu noqon karaa wey mithaalu lintiqaal fi zamaan tusaale haddaan ka keenno guuritaanka xagga zamanka waxaa weeye an takuuna caadataha inay ahaato caadadeeda min aakhiri shahr bisha aakhirkeedoo kale ayuu caadada gabadha ku dhici jiray fa taraahu markaase waxay arkaysaa fii awalihi bisha awalkeeda ow ta-akharad caadataha ama caadadeeda dib u dhacaysa mithla waxaa la mid a ah an takuuna caadata min awali shahr caadadeeda inay arki jirtay bisha awalkeeda fataraahu markaasay waxay arkaysaa buu yidhi fii aakhirihi bisha aakhirkeeda intiqaal fi zamaan baa la yidhaahdaa kaas mithaalu lintiqaal fi lqadar mithaalka kale waxaa weeye guuritaanka caadada ay guureyso xagga qadarka macnaha xagga tirada an takuuna caadatahaa sitan maalan caadadeedu gabadhu waxay ahayd lix maalin fanqadaca wuu go-ay likhamsin shan buu ku go-ay iqtasalad way qubaysanaysaa cinda inqidaacihi markuu go-ay wasallad wayna tukanay liannahaa daahiratan maxayl waa daahir ow takuuna caadataa khamsata min kulli shahr ama caadadeedu waxay ahayd shan maalin bil walba fa yasiiru sitatan lix maalin buu bil walba noqonahaya marka waxaa weye intiqaalka sidaas wey caadada way gurguuri kartaa oo waqtigeedii bish awalkeeda hadday ahayd aakhirkay noqon kartaa xagga tiradii baa isbedeli karta lix maalin hadduu ku dhacayo shan buu noqon karaa ama wuu siyaadi karaa toddobay noqon kartaa waxaasoo dhan marka ictibaar ma lahan wey qaala sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi almuntaqilatu gabadha caadadeeda ay gurguurayso idaa taqayarad caadataha caadadeeda hadday isbedesho biziyaadatin ziyaado ay isla bedesho ow naqsin ama nuqsaan ow intiqaalin ama guuritaan fadalika xaydun xayd weeye waxaasi xataa taclam ilaa ay ka ogaanayso annahaa istixaada inay tahay waxaasi istixaada inay tahay biistimraari dami dhiigga macnaha joogtanimadiisana ay ku ogaanayso wa qaala alimaamu nawowina wuxuu yidhi fi lmajmuuc sharxulmuhadabka wuxuu ku yidhi wayajuusu waxaa bannaan an tantaqila alcaada caadada inay guurto oo fa tataqadama ay soo hormarto wa tata'ahara ay dib marto wa tasiida inay siyaado wa tanqusa inay nuqsaanto wa turaddu marka waxaa loo celinaya ilaa aakhiri maa ra-ad min daalika wixii u dambeeyey oo ay aragtay ayaa markaasi rasmi u noqonaysa gabadhii xagga ziyaadada hadday u dambeysana siyaadadii baa rasmi noqoni haddii nuqsaankii uu u dambeeyey nuqsaankiibaa u noqonaysaa ayada joogto u noqonaysaa eh, sidaas wey lianna dalika kaas ayaa wuxuu ahday aqrab mid u dhow ilaa shahri listixaada yacni bisha istixaadada taasa u dhow oo bishii gabadha mustaxaado ay noqonaysay wakhtiga ugu dambeeyey oo ay ku dhici jirtay caadada ay joogtada u ahayd taas unbaa maxaan ku rahdaa hadhow istixaadadii ay ka xisaabsan oo gabadha mustaxaado hadday noqoto waa kan la layidhi maalmaha caadada ay ku dhici jirtay ama waqtigii iyo tiradiia la fiirinaya marka waqtigii ugu dambeeyey oo ay ku dhici jirtay maxaanku rahdaa caadada bisha awalkeeda hadday ku dhici jirtay mustaxaado markay noqota bisha awalkeeda salaada iska daynaysa shan maalin hadday u dambeysay oo tira ahaan ay ku dhici jirtay mustaxaado markay noqoto shan maalin bay iska daynaysaa sidaas wey fa in kaana caadataha caadadeedu hadday tahay alkhamsata thaaniya bisha shanta beri oo labaad ilan bisha waxaa weye shan beri shan beri shan beri shan beri lix lix shanaad weeye bishi ay ka kooban tahay lix shanaad marka shanta labaad haddii caadadeed ahaan jirtay min ashahri oo bisha ka mid a oo faraad adama ee aragto markaas min awali shahri bisha awalkeeda ee aragto watasala uu isla xiriirsamo falxaydu huwa alkhamsatu almuctaada gabadha xaydkeedu wuxuu noqonayaa bisha shanta beri oo labaad wain kaana caadataha khamsata ayaam min awali kulli shahr gabadha caadadeeda hadday ahayd shanta beriye ugu horeysa bil walba huma ra-ad fii bacdi shuhuur kadibna ay aragto bilaha qaar alkhamsata almuctaada khamsadii ee caadaysatay oo caadadu ahayd hadday shanta labaad ahayd ama shanta saddexaad huma dahurat kadibna daahir ay noqoto khamsata cashara yowman shan iyo toban maalin huma ra-ad addama kadibna ay dhiig aragto wa cabara alkhamsata cashar shan iyo toban maalin u dhaafo mustaxaado ay noqoto fa innahaa turaddu waxaa loo celinayaa gabadhaas ilaa caadatihaa wixii caadadu ahaan jiray wahiya waxaana weeye alkhamsatu aluula waa shanti hore wey wa kharaja abulcabaasna wuxuu soo saaray wejhan aakhar wej kale ana alkhamsata aluulaa min addami athaani yacnii shanta ugu horeysa oo dhiiggan labaad ah xaydun kaasaa xayda ah macnaa dhiiggan labaad oo dhiig istixaadadu ka wadaa shanta labaad kaas xayd lannahaa maxaa ra-atu way aragtay fii waqtin yasluxu an yakuuna xaydan yacnii waqti waxay aragtay oo uu u bado inuu xayd ahaado walwal huwa almadhab buu yidhi imaamu nawi laakiin qowlka hore ayaa madhabkeenna ah lianna alcaadata qad habatat fi lxaydi caadadu maxaa yeelay waxay ku sugnaatay xaydka dhexdiisa min awali kulli shahrin bil walba awalkeeda falaa tatagayaru isma bedelaysuu yidhi marka ilaa bixaydin saxiixin xayd saxiix ah unbay isku bedeleysaa macnaa oo gabadha macnaa wixii joogto u noqda kaas unbaa macnaha istixaabo hadday noqotane ay xisaabsanaysaa wey kaasay xisaabsanaysaa marka baabkan isagana baab muhiim a ah weeye oo waxaa weeye gabdhaha macnaha muntaqilaadka ah oo caadadooda ay guurguurayso ama zamankii ha guuro ama tiradii uu ku dhici jiray ha badato ama ha yaraato marka waxaa weeye ilaa aakhiri maa ra-ad unbaa mar walba ayada ay xisaabsanaysaa istixaado hadday noqoto wixii ugu dambeeyo caado joogto u ahayd haddii shan maalin bil walba caada tiradaas shanta maalin haddii caadada ay ku dhici jirto shanta unbay hadhow istixaado hadday noqoto ay mustaxaado hadday noqoto ay tirsanaysaa haddii wakhtigii bisha uu ku dhici jirayna awalka uu ahaa awalkaasunbay mustaxaado hadday noqoto ay tirsanaysaa ilaa aakhiri maa sidaasaa laga wadaa marka baabkan waa baab muhiim ah oo aada u faa badan wallahu aclam